رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna gaar ahaan waxaynu ku jirnay alistikfaar watawba kitaabka oo gebagaba ah waxaa sheekhu inoogu sii gebagabaynayaa toobadkeenka iyo dembi dhaaf darabka iyo tasbiixda ilaahay in la nasaho wa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi aqrabu maa xilliga ugu dhow yahay oo yakuunu lcabdu addoonku ahaada min rabbihi u dhow yahay walcaluwa saajidun waa marka uu sujuudsan yahay faakhiru ducaa ducada badsada baa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi xadiidkan waxaa warinaya imaamu muslim ayaa warinaya abu hureyrana waa laga warinayaa waxaanu lafdiga xadiidku sidaa uu inoo dhigayo uu yahay aqrabu maa yakuunu lcabdu addoonku goorta ugu dhow yahay min rabbihi rabbigii walxaal huwa saajidun waa marka uu sujuudsan yahaye fakthiru ducaa ducada badsada ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi weliba waxa ay riwaayinka qaar tilmaamayeen inuu xaqiiqo ku yahay ilaahay inuu qowga isagoo sujuudsan barya ilaahay inuu ka aqbalayo hore ayaanaynu u soo marnay adkaartii sujuudda iyo dacooyinkii ilaahay lagu baryay sujuudda qaar ka mida xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa xasi iyo boorin iyo tirtirsin laynagu tirtirsinayo inaan sujuudda badsanno innagoo welina sujuudda ku xasilayna sujuud basashadeedna waxa weeye inaad salaad badan oo sunnaa inaad tukato waayo sidaas ayuunbaa sujuudda lagu badin karaa sida uu tilmaamaya xadiidka kale imaamu muslim rabiica binu kacb alaslami oo nabiga sala allahu calayhi wasalam dadkii u khidmayn jiray ee u shaqayn jiray ka mid ahaa ayaa wuxu wax iga codso intuu nabiga u shaqeeyu adeegiyey buuhi waxiga cuso saxaabada ridwaan ullaahi calayhim adduunyadan iyo dhalalaalkeedan iyo waxaasi kuma weynayn aakhira iyo jannada iyo nebiga lafriiqidiisa sala allahu alay sl ayaa ku weynayd markaasuu yihi asaluka muraafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiisanayaa jannadeena kugula rafiiqo markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam yihi faacilnii calaa nafsiga bikasrati sujuud haddaba adiguna nafdaada waxaad iigu kaalmaysaa balne sujuudda badsato arrin weyn baad qabsatee bal waxaad adna iigu kaalmaysaa sujuudda inaad badsato nebi maxamed oo sayidulkhalqi ama afdal lkhalqi kii ugu fadliga badnaaya ayaa qofkii u shaqaynayay ee u adeegayey ee ka codsaday weliba isagu ka codsaday inuu wax weydiisto markuu muraafaqo taga fi ljanna wuxuu uhi faacinnii calaa nafsiga bikasrati sujuud halkaa waxaynu ka garanaynaa inaanay waxba ka jirin waxyaalada waxayaalay wadaadadu sheeg sheegaan ay yidhaahdaan markaa awliyada haddii aad markaa ama sheekh cabdilqaadir ama mid kale haddaad qabsato markaa isaga gacan ku qabanaya jannada ku dawaafsiinaya oo abyaad markaa lagu tirinaya muriidkeygo aniga ha cabsanina markaa anaa jannada ku dawaafsinaya waxba kuu jiraan nebi maxamed baa ninkii weydiistay uu saa ugu jawaabay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa sujuuddu dhinac waa ka tawaaduc iyo isdhuldhigid qofku ilaahay isu dhuldhigayo dhinacna waa ka weynayn ilaahay uu ka weynaynayo waxay tahay markaa mid lagu gaadhayo darajooyinka jannada iyo dembi dhaaf xadiid kale oo isagana imaamu muslim warinayo hawbaan wuxuu ku yihi calayka bikasrati sujuud balse sujuuda fa inaka lan tasjuda lilahi sajda ilaa rafacaka allahu biha daraja waxada canka biha khatii'a sujuuddii aad sujuudda ilaahay midna derajo ayuu kor kugu qaadayaa midna dembi ayaa ilaahay uu kaaga dhaafayaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa sujuuddu inay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado wasjud waqtarib ilaahay usjuuda u dhowow fadaaisha ay leedahay leedahayaa kalena waxaa ka mid a ah. qofka haddii xataa la cadaabo oo dembi uu galay lagu cadaabo sidaa xadiidu ay tilmaamaysa ahlusunna waljamaacana isku waafaqsan yihiin qofku mar hadduu ahluliimaan yahay ahlu tawxiid hadduu yahay ilaahay rumaysan yahay ilaahay keliyan naarta laguma waariyo oo xataa haddii la geliyo dembiyadiisa laga soo jaro waa laga soo saara nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu sheegay qolaa laga soo saaraya naartu inay gubanayaan ilaa daaraatu wujuuhim xataa yadkhulu ljanna jannadaa wareegeedaas mooyaane iyo halkii ay ku sujuudayeen mooye inta kale inay gubanayso halkaa ilaahay ayaa markaa naarta kaga ilaalinayo ma cunayo sujuuddaa awgeed dhowaanshahan uu addoonku markaa rabbigii u dhow yahay xilliga uu sujuudsan yahay ma aha dhowaansho makaan iyo meel ilaahay waxa weeye mid khalqigiisa ka sarreeyo oo ka soocanoo fowqa carshihi carshigiisa ilaahay ka sarreeyo oo ka saro maray weeye isagoo ilaahay sidaa uga sarreeya khalqigiisa uga soocan ayuu haddana addoonkiisa u dhow yahay marka uu sujuudsan yahay oo xagga markaa maqlidda iyo xagga ajiibidda iyo xagga yacni ilaalintaba ilaahay xaggaas ayuu uga dhow yahay waxa uu ka mid yahay xadiidkani waxyaalahay culimmadu u daliishadaan inay sujuuddu ka fadli badan tahay yacnii arkaan qiisaagga iyo arkaanaha kale salaadaba oo istaag inaad maanta o dhan taageeraato qur-aan akhridayo inaad inba isjuudsanaato waxaa fadli badan in badan isjuudsanaato culimada qaarna waa isku mid bayna qaarna istaaggaa fiican bay yidhahdeen wa qaala sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo nebigu yihi innahu la yuqaanu calaa qalbii qalbigayga waa la daboolaa wa in anigu la astakfiru llaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiistaa filyowmi maalintii mi-ata maratin boqol jeer ayaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa xadiidkan waxaa warinaya imaam muslim baa warinaya algar ilmusani ayaa laga warinaya nin saxaabiga ah buu ahaa waxa uu leeyahy rasuulu llahi moxamed baa yidhi inahu la yuqaanu calaa qalbi la yuqaطa'a wayugshaa qalbigayga waa la daboolaa bimacnaa sahwi baa ku yimaada mararka qaarkood oo nebigu sala allahu calay wasalam xuska iyo qurbada iyo dhowaanshaha iyo dhowriddaa ilaahay amaba yacni humuumta ummaddiisa ee uu ku jiro iyo axwaashoodu say u xumaan doonto dabadi ee la ogeysiiyey fikirka uu arrimaha ka fikirayay ayaa mararka qaarkood dee waxyaalaha qaar u saawinayey amaba uu wax ilaawayey taas ayuu ku tirinayaa markaa dembi inay tahay dabeetana markaasuu istikfaarta iyo dembi dhaaf darabka laasimi jiray uu xaggeeda u kici jiray inahu layuqaanu waa la daboolaayo waa sahweyaabay macaa ka dhigantay calaa qalbii qalbigayga waa la daboolaa wa inii anigu la astaqfiru llaha ilaah ayaan dembi dhaaf weydiistaa filyowmi maalintii mi-ata maratin boqol jeer xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xaaladii siday ahayd siduu addoonnimada ilaahay u muujisanayey siduu u muujisanaya ilaahay inuu u baahan yahay siduu muujisanayay ilaahay inuu dembi dhaafka doonayo isagoo ilaahay mansiladiisa sarraysiiyey waayo addoonka qiimaha leh ee ilaahay agdiisa qiimaha ku lihi mar kasta oo markaa qiime iyo wanaagu kordho wuxuu sii kordhiyaa ilaahay cabsidiisa iyo cibaadada iyo dembidhaaf dalabka iyo mahadnaqu sii kordhiyaa diintana ayada iyo cibaadada iyo ilaahay dambi dhaaf dalabkiisa iyo dikrigiisa meel lagu gaadho meel lagama gaadho waa hadday yidhahdo annaga waana laga dhaafay oo uma baahnin markaa cibaadadan iyo annaga waana laga dhaafo darajaan gaadhay mid shaydaan bixiyey may gaadheen mid ilaahay bixiyey may gaadhin mid shaydaan bixiye baa jiro cibaado iyo takaariiftaba laga dhaqaaqo diinta lagaga baxo laakiin qofka hadiga sunnihii nabiga sala allahu alay sl haysaa cibaadada u badsado iyo dembi dhaaf dalabka iyo towbadda iyo digriga ayuu ku meel gaadhaa uu sii badsadaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa boorin laynagu boorinayo inaynu ilaahay dembi dhaaf weydiisan oo carabka aan ka dembi dhaaf weydiisan oo qalbiga aan kala socono mar walba istikfaartuna dee faa'iidooyin fara badan oo aan la soo koobi karaynin ayay leedahay faqultu اstaqfiruu rabkum inahu kana gafaara yursil الsma عlaykum midraara wayumdidkum bamwaali wabaniina wayajcal lakum janaatin wayajcal lakum anhaara haddaad markaa dembi dhaaf doonayso dembi dhaafka waxaad ku helaysaa adoo istikfaarta badiya haddaad xoolo doonayso istikfaartood badshaa lagu helaa haddaad ubad doonayso istikfaartaa lagu helaa haddaad markaa beera iyo doonayso nimco iyo barwaaqo intaba istikfaartaa lagu helayaa waxaana xadiid uu tilmaamaya abu daawuud iyo nasaa-i ay warinaya walow sanadkiisana daciifiye macnihiisu laakiin uu saxiix yahay nabigu sala llah alay sl wuxu uhi qofka istikfaarta laasima ilaahay cidhiidhi kasta oo ku yimaada bakraj buu uga sameeya hami kasta oo ku yimaada faraj iyo meel uga baxo ilahay uga sameeya meel aanu ka malaysanayna ilaahay waa ka arsaaqa fadlu tasbiixi wataxmiidi watahliili watakbiir waa fadliga ay leedahay tasbiixda subxaan allahi oo qofku yidhaahdo taxmiid iyo alxamdu lilaahi uu yidhaahdo tahliil oo laa ilaaha ila allah inuu yidhaahdo takbiir oo markaa allahu akbar uu yidhaahdo qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam wuxu uhi man qaala qofka yidhaahda subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi ilaahay baa nasahan ilaahay baa nasahaya oon ka dhehnay wabixamdihi mahaddiisana anigoo wada mahadinaya fii yowmin maalin mi-ata maratin boqol jeer qofka yidhaahdaa xudat hadaayaahu dembiyaalkiisa waa la daadinayaa walow kaanad haba ahaatee midla zabadi lbaxri badda xunbadeedoo kaleba ha ahaatee hadduu boqolkaa jeer tasbiixda yidhaahda iyo taxmiidda dembiyadiisa waa la dhaafaya xadiidkan waxaa warinaya imaamu lbukhaari iyo muslim baa warinaya saxaabiga abu hureyre ayaa laga warinayaa sidaasaana lafdigiisu xadiidka wahaa man qaala subxaana allahi wabixamdihi fii ywmi miata mara xudad khataayahu walow kaanad midla zamadi lbaxri farabadni waxay ka qabto badda oo kaleba ha ahaatee wixii dembiilaa u lahaa waa laga dhaafayaa horena xadiidka waynu u soo marnay xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa qofku hadduu ilaahay dikriga tasbiixda iyo taxmiidda wada jira uu ku naso tirada uu nebigu inoo sheegay ee boqolka jeera inuu ku helayo ilaahay ugu dembi dhaafo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa sida xadiid badihooduba ay tilmaamayso in tasbiixda iyo taxmiidda la xidhiidhiyo subxaana allahi wabixamdihi in la israaciyo maxaa yeelay tasbiixdu waa nasahaad ilaahay nuqsaan iyo ceeb oo dhan laga nasahayo laga fogeynayo taxmiiduna waa mahad iyo wanaag oo dhan oo loo sugayo marka labadaas ayaa la israacinaya subxaana allahi alcadiim subxaana rabbiya alaclaa iyo subxaana اllahi wabixamdihi saasaa markaa la ysu raacinayaa ama yacni sifadaa kale subxaana اllahi alcadiim ama subxaana rabbiy alcadiim ayaa la raacinaya ama subxana اllahi wabixamdihi ayaa la raacinaya si axaadiidu aynoo tilmaantay marka waa in tansiiha iyo taxmiiddaasi ay wada socdaan waxa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ajri iyo abaalmarin weyn ayaa lagu helayaa kelmado yaroo kooban ciddii ilaahay u fudaydiyu waafajiyo wa hada min fadli illaahi calaa cibaadihi اlmuuminiin cidda ilaahay u waafajiyo ayuunbaana taa helaysaa waana wax aada inoogu fudud haddana waxaa laga yaabaa inaynaan wada samaynin maalin walba inaad boqol jeer subxaanallahi tidhaahdaa gelinka hor iyo gelinka dambe waa wax fudud laakiin haddana inaan lagu waafajin baa la arkaa dee ciddii markaa ilaahay uu waafajiye allahayna waafajiye wax yar ayay markaa ku helayaan ajri iyo abaalmari weyn wa qaala salى اllahu عalayh wasalam waxaa kaloo nabigu i man qaala kayda laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir cashra miraarin toban jeer ka yidhaahda kaana kaman actaqa arbacata anfusin wuxuu la mid noqonayaa mid xoreeyey afar nafood oo min waladi ismaaciila nebi ismaaciil tafiirtiisii ah man qaala kada laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyaane waxdahu xaaluu kelidii yahay laa shariika la weylah uma sugnaanin lahu lmulku milki iyo lahaanshoo dham isagu u sugnaaday walahu lxamdu mahadina isaga ayay alla u sugnaatay wahuwa calaa kuli shayin qadiir wax kastana ilaahay ka awoodo weeye cashra miraanin toban jeerka yidhaahda kaana wuxuu ahanayaa kaman actaqa qof xoreeyey arbacata anfusin afar nafood oo addooma oo min waladi ismaaciila weliba tafiirtii nabiyullahi ismaaciiloo bimacnaa caraba baa laga wadaa liannahu ismaaciil waa abulcarab addoommada carabta xoreyntooduna way ka fadli badan yihiin addoommaha kale waayo dee addoomba addoonka uu markaa ka qiimo badan yahay ee uu ka fiican yahay ayay xorayntiisuna ka wanaagsan tahay addoommada carabtayna addoommada kale waa ka sarreeyeen markaa wuxuu u dhigmaa xagga ajriga qof xoreeyey afar addoommood oo kale qof xoreeyey ayuu ka dhigan yahay xadiidkan iyo axaadiid kale oo dhowr ah waxaynu ku soo maray adkaaru sabaax walmasaa haddii tilmaamayay hal mar in la odhanayo mid tilmaamayay toban jeer in la odhanayo oo kana mid boqol jeer oo isagana ajri badan iyo jawaais fara badan oo ilaa shan lix ahaa u tilmaamayey ayaa isaguna jiray marka kolba kii aad karto ayaad ilaahay markaa ku xusaysaa ajrigaa badanna waad ka helaysaa marka ayana waa dikrigaa yaree fudud ee caraba ku fudud ee ajriga intaa legna aad ku helayso wa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi kelimataani laba kelmadood oo khafiifataani cala lisaani carabka ku fudud haqiilataani fi lmiisaani miisaanka acmaasha marka la miisaamayana ku culus xabiibataani ila araxmaani allah raxmaanana xaggiisa loo jecel yahay oo alla jecel yahay subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim wey subxaana اllahi wabixamdihi ilaahay baa nasahan oo xumaan ka hufan wabixamdihi mahadintiisana aniga oo wada ayaan ilaahay nasahaya oon mahadinayaan subxaana allahi alcadiim ilaahay weynaa ayaa nasahan oo xumaanka nasahan xadiidkan waxaa warinaya imaamu lbukhaari iyo muslim ayaa warinaya saxaabiga abu hureyre laydhaah baa laga warinayaa lafdigiisuna waa kaa aynu tilmaannay markaa kelimataani buu ihi laba kelmadood labada kelmadood laba jumlaa laga wada wa kelmatan bihaa kalaamu qad yu-am waa kii alfiyu markaa odhanayay kalaa inahaa kelimatun huwa qaa'iluhaa kelima marka qaarkood la cabiraa yacni hadal dhan baana looga jeedaa markaa laba kelmadood labadaa jumladood ee halkan inoo yaala waxau nebigu sala allahu alay slam leeyahay khabiibataani cala lisaan carabka waa ku fudud yihiin oo si sahala ayaad u odhanaysae carabkii u soo maraya wax ulusood qaadaysa oo markaa kaaga baahan inaad awood ku bixiso ma aha thaqiilataani fi lmiisaan maalinta qiyaameed marka dadka acmaashooda loo miisaamayo miisaanka waa ku culus yihiin maalinta qiyaamaha oo halkaana kafadii khayraadka iyo wanaagga waa cuslaynaya xabiibataan ila araxmaani allah raxmaanana xaggiisa waa loo jecel yahayoo liannahu ilaahay nasiid iyo xumaan ka fogeyn taxmiid iyo mahadin weyneyn ilaahay la mahadinaya ayaa ku sugan waxa weeye subxaana allahi ilaahay ayaa nasaano xumaan ka fog bixamdihi macnaa waa nasaaya ilaahay bixamdihi anigoo mahadinayana subxaana allahi alcadiim waxaa nasaan ilaaha weyn fii daatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalihi ilaaha weyn ee aan weynisa la simayn karaynin xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa takaaliibda iyo waxyaalaha laga doonaya dadka in badan oo ka midii nafta waa ku culus yihiin sidaase ma wadaahe waxa jira waxyaalo fudud oo aada u fudud oo qofkuna ajri weyn uu ku helayo oo sida tasbiixdan oo kale ay ka mid tahay waxaanan xadiidka aynu ka qaadanaynaa addoonku waxaa la arkaa camal yar oo fudud oo ilaahay u khaalis yeelay nabigiisa moxamedana sala allahu calay slam uu ku raacay inuu derajo aanu cid kale gaadhin inuu ku gaadho ayaa la arkaa laakiin waa inay biikhlaasin wa bimutaabacati nabiy sala la alay sl wd ilahay dartiina waa inaad u leedahay qalbiga waa inaad markaa kala socotaa markaad leedahay waana inaad nebi maxamed sal ll ly slam kaga dayaraysaa waxaa kaloo inu xadiida ay ka qaadanaynaa acmaasha maalinta qiyaama in la miisaamo qofka waa la miisaamaa oo siday nusuusa inoo tilmaamaysan horeba usoo tilmaan acmaasha waa la miisaamaa waraaqaha acmaashooda ku qorantay waa la miisaamaa xadiidkii acmaasha in la miisaamayo miisaan xaqiiqa la saarayo iyaynu xadiidka ka qaadana wanadcu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaama waa la miisaamaya miisaankaaga waxa cuslaynayaana waxa weeye acmaasha khayrka markaa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi dee waa kii xadiidka gatay inay miisaanka buuxinayso alxamdulilah inay miisaanka buuxinayso ama labadooda wada jira inay miisaanka buuxinayaan ama samada iyo dhulka dhexdooda ay buuxinayaan sifatu oo ilaahay loo sugayo ilaahay inuu wax jeclaado jacaylka ilaahayna mid jacaylkeenna oo kale ah ma aha la liyaaliyo wixii ilaahay isku sifeeyey waynu u sugaynaa si isaga u cunantoonta makhluuqa la mid ahayn baanaynu ugu sugaynaa wa qaala sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo nebigu yidhi lian aquula inaan ado subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar ayaa axabu ilaya mima طalacat calayhi shamsu inaan idhaahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilah wallahu akbar ayaa axabu ilaya xaggayga looga jecel yahay oo looga kalgacayl badanyay mimaa dalacat calayhi shamsu cadceed waxay usoo baxday oo dhan wax allo waxay cadceed igu soo baxday oo dhan adduunyo oo dhan waxaan ka jeclahay baa nabigu sala allahu calayh wasalam yidhi inaan idhaahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha wallahu akbar xadiidka imaam muslim baa warinaya aba hurayrana waa laga warinayaa waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa inaynu waqtiyadeenna aynu ku camirna ilaahay xuskiisa xuskaa ilaahayna inuu inooga khayr badan yahay waxyaalo badan oo kunuusdan iyo waxaan la kaydsada adduunyada iyo dhalaalaalkeeda maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq waxaa kaloo xadiidka ka qaadanaynaa kelimaadkan oo ilaahay lagu xusaa fadliga iyo qiimahay leeyihiin waxaynu ka qadanaynaa inay ka khayr badan yihiin adduunyo iyo waxa ku dhex jiraba marka waxaa laynagu xidhayaa aakhiro oo looyna weyn laynoo rajagay layna jeclaysinaya adduunyana waa layna nacsiinayaa qofka muslimka caqligana waa qofka mar kastaba qalbigiisa ilaahay ku xidha ee xuskiisa badbsada weeye wa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi yacjizu axadukum midkiin miyuu ka caajisayaa ka caajisayaa oo kari maayo miya an yagsiba inuu kasbado kula yowmin maalin kasta alfa xasana kun xasano kun wanaag inuu kasbado fasa'alahu saa'ilun min julasaa'ihi mid weydiiyey saa-ilaho kuwii la fadhiyay ka mid ah wuxuuhi kayfa yagsibu axaduna alfa xasana oo sidee kasbanaya ya rasuul lahi mid kun xasano qaala wuxu uhi yusabixu laa mi-ata tasbiixa boqol jeer ayuu subxaana allahi odhanayaa fa yugtabu lahu alfu xasana kun xasano ayaa loo qorayaa oo yuxadu canhu alfu xasay khatii'a ama waxaa laga ridayaa kun dembi ayaa laga ridayaa xadiidkan waxaa warinaya isagana imaamu muslim ayaa warinayo sacad ibn abilwaqaas saxaabiga ayaa isagana laga warinayaa waxaanaynu xadiidka ka qaadanaynaa ilaahay sida uu fadligiisa iyo naxariistiisa uu addoomaysa u naxariisanaya ay u ballaadhan yahay sida ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisa u bixiya habeen iyo maalinna inay tahay si badan oo halkii xasana ayaa ilaahay toban jeer laalaabaya man xasanati falow cashru amhaaliha marka xadiidku wuxuu inagu boorinayaa inaynu ilaahay in badanna sahno oo aynu markaa subxaan allahi aynu nidhaahno welibaa see wanaagsan markaa in dee bixamdihi la raaciyo ama subxaan allahi alcadiim la raaciyo ayaa markaa wanaagsan taasay markaa ama waxaa lagu siinayaa kun xasano ama kun dembi ayaa lagaaga tirayaa yacni waa arrin aada u fudud oo waxaa weyna lagu helayo abwaabta fadliga ee ilaahay ummaddan u furayna mid aada u fara badan weeye dee qofka markaa isagu maalinta qiyaamaha dee halhal la yimaada dee isaga markaa isagaa halkaa isdhigay adigoo boqolaal iyo kumanaan la iman karaya iyo malyuunaad adigoo xasaraada la iman karaya haddaad halhal isdhigto dee adigay kuu taallaan waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofka dee wuxuu aqoon u leeyahay caalimka ahi inuu ummadda u soo bandhigi karo weliba dee qaab tashwiiqinahoo soo jeedin ay ku jirto inuu soo bandhigo waxa kaluu nabigu yihi man qaala ka yidhaahda subxaana allahi alcadiim wabixamdihi subxaana allahi alcadiim wabixamdihi gurisat lahu nakhla fi ljanna hal geed oo timira ayaa jannada looga beerayaa xadiidkaa waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya xaakim waxaa leeya tirmidi iyo xaakim baa warinaya nasaa-i baa sunan alkubraha ku warinaya imaamu axmed baa warinaya dabaraani baa mucjam ulawsad ku warinaya xadiidkiiyo sanadkiisa culimada qaarna waa saxiix iyodan qaarna xasan bay ka dhigeen markaa man qaala subxaana allahi alcadiim wabixamdihi ka yidhahda gurisad low naklatun fi ljanna ilaahay jannada ayuu geed uga abuurayaa geed weliba timira gaadha timirtaana waxaa loo soo qaatay dee nafcigeeda iyo khayrkeeda ayaa fara badan saa daraaddeed ayuu yihi geed timira ayaa looga beerayaa maalinta qiyaamaha xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa jannada beerteeda iyo midhaheedaba waxaa lagu beerto ee lagu mutaa ilaahay xuskiisa inay tahay weliba digriga yaree fudud qofka hal mar yidhaahdaa dee hal geed baa loogu beeraya haddaad yacni dee aada badsatana oo kumanaan jeer aad tidhaahdana dee intaasoo kun ayaa adigana lagugu beerayaa ood maalinta qiyaama aada ka helaysaa marka inaynu ilaahay xuskiisa badsanno si aynu fadaaisha kala duwanee markaa inoo tilmaamaysa axaadiidu aynu helno ayaa muhiima ilaahayna hana waafajiyo dariska qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam